sariica oo boobsiisa oo deg dega ah aan u sheego shan nicmo nicmada koobaad waa nicmat liijaad allah subxaana wa tacaala na abuuray annagoon ka dalbanin sidan quruxda badanna noo abuuray laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim wax la abuuro insaanka ayaa ugu qurux badan runtii waa arrin ilaahay in loogu shukriyo mudan subxaana wa tacaala qodobka labaad oo inaan ilaahay ugu shukrino mudan waa nicmatu alinsaaniya allah subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisu way badan yihiin xayawaan iyo cayayaan iyo yacqil iyo maalaa yacqil wax bad ku jiri iyo wax banaanka soconaya wax laba lugood iyo waxaan luga lahayn iyo wax lugo ka badan leh iyo wax hawada lalaya kalluun badda ku jira oo lasoo ugaadhsadoo la cuno buu alla kaa dhigi karay subxaana wa tacaala shimbirta hawada lalayso alla kaa dhigi karay subxaana wa tacaala microfonkan lagu hadlayabuu alla kaa dhigi karay subxaana wa tacaala allah wuxuu kuu doortay insaan karaamo leh walaqad karabnaa bani aadam allah saasuu leh subxaana wa tacaala insaanka waanu karaamaynay gaalkiisa iyo muslimkiisaba adduunyadana asagaanu u sakhirnay wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuha waziina wayakhluqu maa laa taclamuun alla subxaana wa tacaala wuxuu idiin abuuray adduunyada waxa jooga oo dhan inaad ku raaxaysataan oo aada cuntaan ood cabtaan ood ku tamatucdaan waa insaankii ayadana waa nicmo labaadoo aada u weyn nicmada saddexaadon idi xusuusinayo naftaydii iyo tiinaba waana akbar nicma wa acdam nicma waa nicmat alislaami waliimaan allah subxaana wa tacaala asagaa ibliis abuuray asagaa nebi maxamed abuuray sala allahu aleyh wasalam farqiga udhexeeya u fiirsada alibliis laciin oo ilaahay lacnaday subxaana wa tacaala fircawn qaala ana rabukum alaclaa ilaahay baa abuuray laakiin muqaabilka fiiri allah nebi maxamed asaga abuuray oo nebi aadan buu abuuray calayhim asalaatu wasalaam oo nebiyullaahi ambiyadoo dhan buu abuuray ilaahay subxaana wa tacaala asaga oo nooca u abuuray ayaa ilaahay adiga iimaankuu doortay allahu akbar waa nicmat lislaam wa nicmat liimaan ya ayuha alikhwa waana nicmo aada u weyn yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan in kuntum saadiqiin waa nicmo aada u weyn alla subxaanahu jala wacalaa inuu kaa dhigay qof muslima qof alla garanaya hadafkii loo abuurayna garanaya aayadda konton iyo lixaad fi suurati daariyaat rabilciza wuxuu leeyahay wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun addoon ilaahay caabudaya garanaya hadafka loo abuuray inuu ilaahay kaa dhigay waa nicmo aada u weyn qodobka ama nicmada kale waa nicmatu alfaraad wاlwaqt alaa layta shabaaba yacuudu yowma faukbirahu bima facala almashiibu bal weydiiya odayaasha cirada leh waxay leeyihin maanta yaa dib noo celiya aan ka faa'iidaysanna waktiga yagii dhalinyaronimada waa shay aad iyo aad qaali u ayo ayo alikhwa nicamkaasoo dhan waa nicma aan la koobi karin allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanayaa inuu naga dhigo kuwa ku shukriya wa in tacuduu nicmat allah laa tuxsuuha inta haddii aan ka tago nicamka alle kadib waxaan u mahad celinayaa idaarada iyo maamulka aimada iyo khutabada mashaa'ikhda iyo culummada mucalimiinta rag iyo dumar intaba ruwaadu lmasjid masjid daarisalaam ruwaadiisa muadiniintiisa inta lacagta ka bixisa inta soo camirta inta ku cibaadeysata intaba waan u mahad celinayaa soo dhoweynta qiimaha badan iyo u diyaarinta dadkan dhaxalkii nabi maxamed sala allahu calayh wasalam ay wax ka qaataan amaa kelimadaydu waa kelimo aad iyo aad u adag waa kelimo aad iyo aad muhiim u ah aragtideeda khaaska ah waa kelimo la xidhiidha qofka muminka ah iyo inuu naftiisa la sheekaysto qofka muslimka ah inuu naftiisa la sheekaysto maxaa yeeley culimmadu waxay dhahaan man lam yataadab maca allaahi fowqa alardi adabahu allahu taxta alard qofkaan ilaahay subxaana wa tacaala dhulka dushiisa aan kaga edabsanin hada dhulka hoostiisaa lagu edbiyaa haa dhulka hoostiisaa lagu edbiyaa man lam yataadab maca allaahi fowqa alard adabahu allahu taxta alard muxaasabatu nafs ma isku dayday waa qaab su-aalahe marna in aad tiriso sayi-aadkaada iyo xumaantaada sida aad u tirisaba wanaaggaaga waxaa laga yaabaa qof innaga nagamid hadduu sadaqana weydiiyo oo boqol lacagtiina aad ku darsato maalan waxaa laga yaabaa inaad dhahdo markay ugu yartahay xaaskaaga ad u sheegto dhahdo boqol dollar baan kusoo baxsaday boqol yuuraan kusoo baxsaday masaajidka hebel waxaasaan u diray hebel waxaasaan u samey xasanaadku inay ku tirsan yihiin baa suurtagala laakiin ka meeqa ayaa macsi galaa oo ayna noo tirsanayn nabiyullaahi aadam maalinta qiyaama markii la gaadho rabulciza wuxuu noo sheegay nabi maxamed wuxuu noo sheegay sal slam inay dadku dhihi doonaan anta abuuna wa asjada laka malaa'ikata ishfac lanaa ilaa rabbik adiga ilaahi subxaanah wa tacaala gacantiisu kugu abuuray malaaigtuna wuxuu amray inay kuu sujuudaan ammaan bay kala daalayaan mowqifka nagala hadal rabbi subxaana wa tacaala bal inuu naga badbaadiyo wuxuu dhihi doonaa nabiy llaahi aadam laa amar lay amray baan khilaafay geed lay amray inaana cunin baan cunay rabbulciza waan ka xishoonayaa meeqo dembi baan rabbi la hor istaagi doonaa maalinta qiyaama lixdan sano haddii cimrigaagu dhannaa ya cabdallaah ya amatallaah hadduu cimrigaagu lixdan sano ahaa oo sanadkiiba hal dembi aad la imaan lahayd ayaada badbaadeen soo saas ma aha ayaad ilaahay hortiisa lixdan dembi ayaad la hortegi lahayd waa hadaan sanadkiiba labaiyo tobanka bilood aan dhaano hal dembi ayaad ku dhacday bal haaf ka dhig haddana bal sii wad haddana inta noocee loo dembaabiya inta meeloodoo laga dambaabana bal tiri xaasib nafsak naftaada xisaabi midda kale daacadan aada la imaanayso iyo khayrka aada la imaanaysaay dib ma u fiirisay in ilaahay dartii ay kaa tahay in kale waxaa laga yaabaa qofku xataa cibaadada uu samaynayo qaybo badan inay alriyaa assumca ha lagaa sheeg sheego magac iyo mansib ku hel inaad u samaynayso ayaa laga yaabaa alla subxaana wa tacaala qur-aanka wax laisku waaniye weyn yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah rabbi intuu iimaan noogu yeedhay yuu taqwana amray inaan soo jeesanno intuu iimaan noogu yeedhay ayuu haddana alla ka cabsina amray yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah wltandur nafsu maa qadamat ligad wاtaquu اllah ina allaha khabiiru bima tacmaluun rabbilciza wuxuu leeyahay bal naf walba ha fiiriso oo ha eegto oo ha u kuur gasho bal waxay beri horumarsanayso saarkaad eh, safarkaad geli doonto waa dheerya ma dhici karta intaad safarto adoo waxba haysanin oon sahay wadanin inaad si wanaagsan oo sharaf inaad ku gaadho meeshaa rabtay suurtagal ma nin baa wuxuu leeyahay atarda an takuna maca qowmin lahum zaadun wa anta bikayri zaadi ma ku raali tahay oo naftaadu ma ku qanacsan tahay inaad safar gasho dadka kula socdana ay sahay wataan adiguna aadan wax sahay wadan laakiin safarka la gelaya waa kan waa kee waa safar qabiil iyo qabaliye qabiil iyo maal iyo xoolo waxba kuu qaban doonin iyo qaraabo midna waa safar aada u dheer waa safarka ibnu caabidiin markuu sifeynay u yidhi safarii baciidun wazaadii lan yuballiganii wa quwatii dacufat wاlmowtu yatlubunii u fiirso safarkaan gelaya waa dheer yahay safarkan gelaya waa dheer yahay lafahaygana duqnimo ayaan dareemaya zaadna ma wato subxaana allah fa faina khayra zaadi taqwa warsahay qaata warsahay la qaato waxaa ugu qiimo badan oo ugu fiican oo ugu wanaagsan midda ilaahay ku baraysa ilaahay kuu dhowaynaysa macaasidana kaa fogaynaysa calayka bitaqwa allahi in kunta gaafila yaأtiika biاlarzaaqi min xayثu laa tadri fakayfa takhaafu اlfaqra wallahu raasiqan faqad raزqa الطayra wاlxuuta fi اlbaxri wman dana ana الrisqa yaأtii bquwati ma akla اlcusfuuru shayئa maca الnisri تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر وكم من صحيح مات من غير علة wkam min saqiimin caasha xiina min adahri calayka bitaqwa allah yaa cabdallah ku dadaal taqwa allah maxaa yeelay ma garanaysid geeri wakti ay kugu imaanayso walidaalika culamadu waxay dhahaan addunyaa saaca fajcalhaa taaca adduunyadu waa saacade waxaad ku camirtaa saacaddaa taacada allah maxaa nooga baahi badan maanta ayo maxaa looga baahi badan inaan qalbigeenna la hadalno maxaa looga baahi badan inaan quluubteenna sifayno kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun quluubtu hadday madoobaato waa khatar wey safarii baciidun wazaadii lan yuballiganii waquwatii dacufat walmowtu yatlubnii walii baqaayaa dunuubun lastu aclamuha allahu yaclamuha fi siri waalcalani maa axlama allaha canii xayu amhalanii waqad tamaadaytu fii denbii wayasturunii ana aladii uqalliqu abwaaba mujtahida cala almacaasi wa cayn allahi tandurunii subxaanaka ya rab aniga albaabada soo xidhay anigoo iska qarinaya allah miyaa iska qarinaya maya dadkaa iska qarinaya aniga albaabada soo xidhay anigoo bini aadam iska qarinaya yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allahi wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl dadka iska qarinayaan allihii khaaliqa abuuray ee waxba ka qarsoonayna iskama qarinayaan walii baqaayaa dunuubun lastu aclamuha allahu yaclamuha fi siri wاlcalani dunuubtan ku dhacayo alla besaa garanay subxaanahu jala wacala walidaalika ba alle wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha waltandur nafsu maa qadamat ligad bal aan aragno namuudaj min salafina الصaalix ridwaan اllahi tacaala calayhim ajmaciin sida ay aslanba u fahmeen adduunyadan hadda ay joogeen adduunyada ay joogeen oo dadkaanu jannada aan kula tartamayno aan soo qabto cumar bnu khataab waa maal cajiiba xagga geysinimada waa tusaale cajiiba xagga infaaqa waa tusaale cajiiba xagga cibaadada iyo aacat ullah waa tusaale cajiiba xagga cadliga cumar bnu khaaab radia can wuxuu dhihi jiray xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu wazinuu acmaalakum qabla an yuusana calaykum aayaddan buu noo fasirayaa cumar bn khadaab waana dhaqan geliyey waana tadbiiqiyey war naftiinna xisaaba inta aan laydin xisaabin wallahi waa kelimo weyn weye war acmaashiinna miisaan saara inta aan maalinta qiyaamo aan acmaashiinna miisaan la saarin ayuu dhihi jiray cumar bn khadaab radia allahu tacaala an allah subxaana wa tacaala wuxuu ammaanay dadka ilaahay caabuda allahu akbar allah wuxuu ammaanay dadka asaga caabuda ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun wاladiina hum biaayaati rabbihim yu'minuun wاladiina hum birabbihim laa yushrikuun wاladiina yu'tuuna wاladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila wajilaة anahum ilىa rabbihim raajicuun ulaaika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum lahaa saabiquun aayaadkaa suurat lmu'minuun hooyadeen caaisha ayaa nabiga su-aal toosa u weydiisay maxaad u malanaysaan su-aashay weydiisay su-aashay weydiisay waxay tidhi wladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila anahum ilaa rabbihim raajicuun faqultu ahum ladiina yashrabuuna alkhamra wayasluuna wayasriquun rasuulka ilaahayow kuwa cabsanaya ee qulubtoodu ay cabsidu ku weyn tahay ma kuwa adduunyada khamrada cababa ma kuwa zinaystaba ma kuwa tuugada ahee waxadayba markaasuu nabigu yihi sal ly slam yaa wuxuu yidhi laa yabnata sidiiq ila sidiiqay ma aha oo wa ayo walakinahum aladiina yasuumuuna wyصluuna wytaصadaquuna wykhaafuun anlaa yuqbala minhum wuxuu yidhi waa kuwa sooma waa kuwa tukada waa kuwa sadaqada la baxa haddana waxay ka baqayaan inaan laga aqbalin inaga keena salaad laba salaadood masaajidka ku tukada wuxuu isu haystaa inuu yahay waliyun min wliyaa illah wuxuu leeyaha kaa fiican horta adiga yaaba kaa fiican hebel lama tukado hebel lama tukado hebella marmar buu yimaadaa adiga kaa fiican safka horaad ku tukataa hebel safka labaad buu ku tukadaa adiga yaa kaa fiican hebel safka ugu dambeeyuu ku tukadaa iska fiiri naftaada waa inaad naftaada waa la xisaabtantaa cibaadadani adigay wax ku qaban hadday tahay cibaado wanaagsan shuruud wadata waa arki doonaa bidn illaahi tabaaraka jala wacala idan kuwa cabsanaya adduunyadooda cabsanaya aakharana cabsanaya waa kuwa tukada waa kuwa sooma waa kuwa sadaqada baxsada ee haddanana ka baqaya inaan ilaahay uusan ka aqbalin ilahay wuxuu yihi ulaaika yusaaricuuna fi lkhayraat kuwaa weeye kuwa u dhaqtame u degdege u kala orotama khayrka bu alla leeyahay subxaanahu jala wacala tusaale aan qaadana bakar ayagana qudwo iyo kudeesho noogu filan maxaa yeeley waxyigii oo dari ah oo cusub ayay la joogeen oo soo degayey abubakr radia allahu tacaala canhu in badan buu ooyi jiray radia allahu tacaala canhu wa ardaah xadiid bay qolyaha qaarkood ka dhigaan laakiin waa ahar abubakr ooya haddaad ooyi weydaanna iska keenkeena oohinta ayadoo alla dartii ay idinka tahay maxaa yeele dadka ilaahay daraaddii u ooya ilaahay baa ammaanay maxaan se oga jeedaa wuxuu dhihi jiray wallaahi lawadidtu annii kuntu haadihi ashajara tu'kalu wa tucdad wuxuu dhihi jiray wallaahi waa abubakar la socda waa min alcasharati almubashariina biljanna wa abubakar asidiiq sidiiqu hadihi اlumma ma ogtihiin toddobiyo toban jeer in aan salaada ku ammaano abu bakar ma ku baraarugteen arrintaas qof kasta oo muslima markuu tukanayo inuu lehay ilaahu abu bakar waddadiisa imari oo ma suurat lfaatixa abu bakar lagu sheegay ha alimaamu shinqiiti اllah kitaabkiisa la yihi adwaa lbayaan fi idaaxi اlqur'aani biاlqur'an aljuz اlأwal tafsiirka suuraة اlfaatixa markuu marayo ihdina siraaط اlmustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim ayaa wuxuu yihi wahunaa tanbiih arrintani waxaa cala shiica aayaddan waxay radinaysaa buu yihi shiicada sidee yaa imaam shanqiiti raximah اllah maamed say u radinaysaa wuxuu yidhi alla markuu leey subxaana wa tacaala ihdinaa allow nagu hanuuni asiraata almustaqiima siraata aladiina ancamta alayhim kuwaad u nicmaysay wadadoodii man aladiina ancama allahu alayhim kuwa alla u nicmeeye waa kuwee suurat nisaa ayuu alla ku sheegoo yidhi faulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim kow yaa ah dadka loo nicmeeyey ee wadadooda ilaahayow namari aan dhahno yaa kow ka ah min annabiyiin yaa lamar laba ah wasidiiqiin alaysa abu bakr biitifaaqi ahli cilm maxaa la yidhahdaa ahli الsuna wاljamaaca sidiiqu hadihi اlumma waa kuma waa abu bakr idan intabih haddaad hore ugu intibaahsani maanta ku intibaah inay salaadaadu ansaxayninba haddaada abubakar ku dayanin abubakar waa dadka jannada loogu bishaareeyey waana khaliifkii koobaad ee muslimiinta waqul ina khayra الnaasi bacda muxamadi wasiiraahu qudman uma cuhmaan arjaxu waraabicuhum khayr اlbariyati bacdahum caliyu xaliifu اlkhayri bاlkhayri munjixu wainahum waraatu laa rayba fiihim calى nujibi اlfirdowsi bاlkhuldi tasraxu saciidu wasacdu wabnu cawfi waطalxa wacaamiru fihrin wالzubayr اlmumadaxu tobankaas hadda aan sheegnay oo abubakar maba laga hadlayo asaga mar kala soo qaadeen waqul ina khayra الnaasi bacda muxamadi wasiira wasiira abu bakr wa cumar uma cuثmaan arjaxu khilaafa ku jira bayna caliyin wa cuثmaan cinda ahli الsuna wاljamaaca laakiin waa xagga fadliga eh ma aha xagga xukunka istaqara اlamru alى taqdiimi cumaan taqdiimi cuثmaan calى caliy soo maha dadkaasi waa dadka khayrka badane inaan ku dayano u baahana ma bilaash baa jannada loogu bishaareeyey abubakarka noocaas ah wuxuu dhihi jiray wallaahi lawadidtu waxaan jeclaan lahaa buu dhihi jiray annii kuntu haadihi shajara inaan geeddaa iska ahaado la cunayo inaan ahaado cumar binu khadaab wuxuu aqriyay suuratu watuur markuu marayo maxay ina cadaaba rabbika lawaaqec fabakaa washtadda fii bukaa'i aad iyo aad buu u ooyey waa cumar saxaabadu waxay ahaayeen fursaanu billeyli ruhbaanu billeyli fursaanu binnahaar firsada kelimada ku celinayaa saxaaba waxay ahaayeen ruhbaanun billeyl rukbaanu binnahaar maalintina waxay ahaayeen rag darsi iyo cashir lama iloobaana siiya gaalada nacam mujaahidiin run ah oo dhab ah oo xaqiiqo ah oo diintooda difaaca bay ahaayeen ha habeenkiina waxay ahayn cubaad ilaahay u taagan tatajaafa junuubuhum can lmadaajic yadcuuna rabbahum khawfa waamaca wa ant wa ana maanta xaalkeenna ka warrama xaalkaa ka warran adiga naftaada run u sheeg jannaday abubakr uu rabay ubaad rabtaa walidaalika cumar waa ooyey ilaa ohintiisu ay gaadhay inuu xanuunsado suurayso cumar oo xanuunsan oo la soo booqanayo xanuun kale ma hayo aayad quraana baa xanuujisay fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid wax laysku waaniyo qur'aanka ogu weyn ina jahannama kaanat mirsaadan liaagiina maaaba markaad aqriyayso waa inuu qalbigaagu dubaaxiyaa alaa inama alqur'aanu tiscatu axrufin saunbiikahaa fii beyti shicrin bilaa malalin xalaalun xaraamun muxkamun mutashaabihun bashiirun nadiirun qisatun xikamun muhul qur-aanku sagaalka arrimood buu ka waramaa qur-aanku wuxuu ka waramaa sagaal arrimoodoo waaweyn ninkaa shaacirka abaa ku soo aruuriyey oo yidhi alaa inama alqur'aanu tiscatu axrufin saumbiikahaa fii beyti shicrin bilaa malalin xalaalun xaraam muxkamun mutashaabih bashiirun nadiir qisatun xikamun muhul amhilada qur-aanka way ku badanta xalaasha iyo xaaraamta qur-aanku marka adigu kula hadlayaa noloshaaduu la hadlayaa adigu ku saxayaa wuu ku hagayaa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum nacam qur'aanku waa midka ku noolaynaya qur'aanka waa midka qalbigaaga noolaynaya qur'aanka waa midka noloshaada hagaya waa dastuurka ilaahiga ah allahu nazla axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan he maxaa ku xiga mutashaabihan mutashaabihan maaniya taqshairu taqshaciru minhu juluud اladiina yakshawna rabbahum yacni dadka alla ka baqa qur'aanku waa inuu danqiyaa uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri اllah muminiinta saasuu alla ku tilmaamay hal ana mumin wa anta mumin waa suaal aal cajaa'iba ah wey laabudda wa inaan qur'aanka la noolaana inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allah maxaa ku xiga wajilat quluubuhum ha mu'miniintu xasri intii la geliyey yuu alla yidhi subxaana wa tacaala mu'minka laguu sheegayay ma aha mid kale waa midka markii lagu dul aqriya aayaadka allah quluubtiisuna ay gilgilan iimaankuna u ziyaado xelay iimaanku waa ziyaadaa iimaanku wuxuu ku ziyaadaa qiraa'ada qur-aanka akhriskiisa salaada oo si fiican u tukato iyo ilaahay ood u dhowaato subxaana wa tacala iyo tawxiidkiisa iimaanku waa ziyaadaa cinda ahli sunna wayزdaad aladiina aamanuu iimaana wاladiina اhtadw zaadw huda wida ma unzila sura faminhum man yaqulu ayukum zaadadu hadihi iiman ila gayri dalika min alaayaat xadiidkii saxiixin ku yaalay min xadiidi abi hurayra ee dheeraana nabigu salى اllahu alيه wasalam aliimaanu bidcu wa sabcuuna wa fii riwaaya wa situuna shucba aclaaha qowlu laa ilaha ila اllah waadnaaha imaaطaة اlأdaa can الطariiqi wاlxayaa min aliiman iimaanku marka waa qaybsamaa wqul inama aliimaanu qowl waniyat waficlu calى qowli الnabiyi musarixu wayanqusu طawra bاlmacaasi wataarata bطaacatihi yunma wafi lwasni yurjaxu wadacanka aaraء الrijaali waqowlahum faqowlu rasuuli اllahi azka waashraxu nacam iimaanku waa ziyaadaa iimaanku waa bataa cinda ahli الsuna wاljamaca aliimaanu yaziidu bالطaacaati wayanqusu bاlmacصiya khilaafa min almuctasilati wاlkhawaariji wاlmurjia maxaa yeelay waxay leeyahay nimankaasi iimaanku mana ziyaado mana nusqaamo murjiaduna waxaybay leeyihiinba iimaanku waa ictiqaadu biاlqalb wa nutqu bilisaani faqad camalkuna iimaankaba ma soo galo walidaalika waxay dhaheen iimaanii ka iimaani jibriila wa mikaiil iimaanii ka iimaani abubakr wa cumar mar haddaad laa ilaha ila allah dhahdo murjia ayaa la yidhahdaa labadaa madhab adada iskaga ilaaliyaa madhab lirja iyo madhabu alkhawaarij wاlmuctazila labadaa waa in aad la iskaga ilaaliyaa nacam aliimaanu qowlu bilisan nutqu itiqaadu bilqalb nutqu bilisan camalu bilarkaan yaziidu biاطaacaat wayanqusu bilmacصiya wاlcamalu esh waxaa weeyaan huwa dakhil iimaan camalkuna iimaanka ayuu ka mid yahay arrintaa waa in lagu baraarugaa cumar bin khaaab waa uu xanuunsan jiray aayadaasuna ka xanuunsan jiray aayadaha qur-aanka maxaa yeelay alla wuxuu leey subxaana wa tacaala afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha aayad kale afalaa yatadabbaruuna qur'aana walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira inacam hadduu qur'aankan meelaan alla ahayn ka imaan lahaa waxaad arki lahaydeen isagoo iska hor imaanaya cabdullaahi bnu cabaas waa xabru hadihi lumma wa tarjumaan lqur'aan wa huwa ibnu cami nabiy sala allahu alayh waali wasalam fadaaishiisu cajaa'ib guriga nabigu kusoo koray maxaa yeelay maymuuna oo nabigu uu qabay baa habaryar u ahayd cilmigii nabigu ka soo qaat allahuma faqihu fi diin wacalimhu tawiil ninkii loogu duceeyey buu ahaa ayaa intuu cumar la yaabay u yidhi yaa amiira almuminiin masara allahu bika alamsaar wafataxa bika alfutuux wafacala wafacala wafacalta wafacalt alla wuxuu kuu furay gacmahaaga magaalooyin badan buu ku furay magaalooyin badan buu ilaahay magaalo kaaga dhigay haddee futuuxaadka ugu badnaa soo zamanka cumar ma ahayn in la furay markaasuu cumar wuxuu yihi kelimadan weeye marka kelimadan hoosta ka wada xariiqayno wadidtu annii anju la ajra walaa wizra allahu akbar ya ha maqleen maanta madaxda muslimiinta ha maqleen madaxda muslimiinta ha maqleen boobaya hantida muslimiinta iibsanaya dalkii islaamka muslimiinta xabsiga ka wada buuxiyey daba ordaya dad ilaahay uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum wliyaa cumar bin khadaab ha ka dhigteen rasuulka abcan awala alayh salatu salaam cumar bin khadaab cadligiisi wuxuu le wadidtu annii anju waxaan aad u jeclaan lahaa buu yidhi inaan anigu badbaado laa ajra walaa wasra walaa wisra inaana ajir ka helin waxaan furay ee magaalooyina dembina iga soo raacin wixii dulmi aho igaga yimid laakiin wuxuu alla igu xisaaminayo unaan ka rajeeyo aniga cibaadada khaaska ah aan ilaahay la hor istaagay subxaanahu wa tacaala cuhmaan bin cafaan waa dun nuurayn ma dhicin baa layihi fi taariikh min aadam inta la ogyahay cuhmaan binu cafaan qof ka horeeya oo laba gabdhood oo uu nabi dhalay guursaday midba mar guursaday cuhmaan bin cafaan ruqaya iyo umukarthuma labadaas buu markuu mid ay ka dhibatay utii kala guursaday dhunuurayn baa loo bixiyey ummadda ilaahay ee nebi moxamed sala allah alay slamna ninka ugu xishoodka badan bu miyaana ka xishoonaynin nin ay malaa'igtu ka xishooto isaga oo sooman oo qaari aho qur-aan akrinaya baa la dilay cuثmaan bn cafaan radia allahu tacaala canhu ardaa idaa waqafa calى اlqabri bakaa hadduu qabri dul istaago waa ooyi jiray innaga qubuurta sigaarka lagu dul cabaa alaykum salaam waraxma qubuurta marar badan sigaarka lagu lagu dul cabaaba wax kale iska daaya qaar baa halkaa wax ku kala iibsada qubuurta dusheeda ma aha waxayna ka sheekaynay wax sheekaa ah. indhahaanu saarnay nin warqado wata xayaysiis ah oo qubuurtii la soo aaday oo maxaa dhacay wuxuu ka faa'idaysanayaa ciidankan badan ee meeshiis ku yimid waa jaanis ah, jaaniskani warqadaha intaasoo xayaysiina inuu sameeyo qaar ka mida ah jinaasada maba tukadaan leesh aslan maba tukadaanba way soo raaceen laakiin dadkaanu ku dayanayna saa ma aha marka naftaada la xisaabtamaysaas ma aha cuhmaan binu cafaan muxuu la ooyaa ma isweydiisay wuxuu yidhi low ananii bayna aljannati wannaar haddii jannada iyo naarta dhexdooda saa la ii istaajiye buu yidhi oo aana garanaynin ma jannada xaggeedaan u dhaqaaqi doonaa ma naarta xaggeedaan u dhaqaaqi doonaa hadday anoo halkaa taagan dheh hadduu mid dhawaaqa dhawaaqi lahaa oo uu dhihi uu dhaho dadkao dhan jannaday gelayaan ilaa hal nin mooyeen cumaan bin cafaan dadku dhammaan jannaday gelayaan ilaa hal nin mooyeen waxaan isdhihi lahaa buu yidhi ninka loo la sheegaya waa adiga waa cumaan bin cafaan radia allahu tacaala canhu wa ardaah cali bn abi aalib in badan ayuu ilaahay ka baqi jiray oo cabsan jiray laakiin laba arrimood buu naftiisa oga baqi jiray bal labadaa ila arka midka koobaad waa tuulu lamal ka labaadna itibaacu lhawaa waa maxay labadaa kelimood waxa uu ka ooyi jiray cali bnu abi aalib waa tuulu lamal naftiisu inay ugu sheekayso waa noolaan doontaa soo qabo guriga dhis gurigan kala dhis ayuutadan gal aruuri habeen iyo maalin shaqe salaad jumca maxaa kaa galay in allaha gafuur raxiim weli waad yar tahay odayaashkaa waaweyne baa weli nool waad toobad keeni doontaa ah. sawfa atuub hadi dunya adduunyadan buu raacayaa itibaac waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa tuulu lamal ilahayna in badan buu nooga digayaa wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur war adduunyadani hay ballan ma leh fayaa طaaliba اdunya danii'ati jaahidan alaطlb siwaaha inaha laa wafaءa laha fakam ra'ayna min xariisi wamushfiqin falam yadfar biha an yanaalaha ya allah war ninka adduunyada daba ordayee waktigiisii iyo cibaadadiisii iyo in la shaqaysta way banaantahay la socda xalaal in laga shaqaysa waa banaanta la socdo waxaa laga hadlaya faham muxaadaradu si kale aan kuu goyey kuu garamarin cibaadada iyo taacadu waa shay ballan aad ilaahay hore la gashay wey maalintaad qaangaar noqotay ilaahay ballamihii aad la gasho inaad fulisaa qofka adduunyada intaa daba ordaye waqtigiisa ku bixinayo fayaa taalib adunya daniia jaahidan ala tulub siwaaha war wax kale waqtigaaga ku bixi ballan ma ilaaliso adduunyo maalin alla maalinta ay ah, is leedahay maanta ayay ku gashay maalintaas waxaa weeyaan malakumood ku imaanaya xoolihii doontaybaa mata hadday doon ahayn doontii baa la degeysa hadday diyaarad ahayn way dhacaysa xoolihii way khasaareen tuugaa dhexda u fadhiisatay dukaankii waa gubtay wad adugu waxaa doonta dhe wakam ra'aynaa min xariisin wa mushfiqin falam yadfar biha an yanaalaha meeqaanu aragnay qof wakhtigiisii xoolihii wakhtigiisii iyo xoogiisii ku bixiyey adduunyo siduu u soo dhacsan lahaa kadibna aan guushuu rabay aan ka gaadhin adduunya haddaad rabtaa in la soo koobo qur-aankaa soo koobay laakiin alimaamu alxakami raximah allah markuu tilmaamaya wuxuu yidhi hiya daaru daaru اlhami wاlgami wاlcanaa sariicun taqadiiha qariibu zawaaluha buu sideedaba adduunyadu waa waa daar murugo iyo walwal iyo walbahaar faqri iyo gaajo soo qabo ood gaari kari weydo kala dhimanaan iyo qabyo adduunyadu waa qabyo waa daaru ham waad xanuunsan tahay waad jiran tahay waa waxba waad guursanaysaay oo xooleed ku guursan lahayd gabadhaad jecleed waxaad ku guursatay ma haysid adduunyadu waa noocaa waxaa aada u qurxiyey imaamu nawowi raximah اllah kitaabkiisa riyaadusaalixiinka muqadimada wuxuu ku sheegay beyt jamiil ah oo mawduucaynan ka hadlaya adduunyada wuxuu yidhi ina lilaahi cibaada fatana طalaquu dunya wakhaafuu lfitana nadaruu fiiha falama calimuu anaha laysa lixayin watana جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها صفونا رحمة الله عليك يا الإمام إمام النووي رحمه الله wuxuu yidhi ilaahay addoommuu leeyahay caqli badan oo wax garanaya adduunyadii bay saddex dalqadood oo rajciyo lahayn bay ku fureen haweeneyda haddii dalqad lagu furo rajactu la yidhahdo midka lagu furo rajactu la yidhahdo mid saddexaad lagu furo kuma banaano xataa tankixa zawjan hayrah ilaa ay nin kale khiyaarkeeda usoo guursato wa xataa yaduuqa cusaylataha wa taduuqa cusaylatahu weliba shahwadeedii iyo shahwadiisuna isku dhacaan oo markaa intuu furo khayaarkiisa u furo ay ciddada ka baxdo unbaad mar labaad guursan kartaa adduunyadii islaan saddexdii dalqadood ka dhammaatay bay ka soo qaadeen ooda mar labaad guursan karin talaqu dunya wa khaafu lfitana fitnadeeday ka baqeen maxay sameeyeen nadaruu fiiha falamaa calimuu annaha laysat lixayin watana markay si fiican u eegeen adduunyadii bad bay ka soo qaadeen kadibna su-aal bay isweydiiyeen oo ah bad maxaa lagaga gudbi karaa war culumada bad maxaa lagaga gudbi karaa soo doon ma aha soo marka ma aha waxay dhaheen adduunyadu waa bad i wallaahi waa bad weliba baxrun maaha waa abxaar waa bado aada u fara badan dhallinyaradeenna iyo shabaabkaa garanaya maanta inay bad tahay ninka shaabka ah gabadha shaabadda ah ee multasimadda ah ee meel walba uu dhurwaag iyo waraabuhu iyo haramcadku iyo u taagan yahay ayaa garanaya inay bad tahay waxay dhaheen badan maxaa laga gudbi karaa doomo doomaha aan ka dhigana camalka saalixa ah asalaa ay markaa ugu horeyso wakti imaada qabanine markaan joojinayo toban daqiiq ka hor un jooji igu dheh ah, haddii kale waktiga ma raba inaa culimada ka qaato baaraka allahu fiik ta koobaad marka waa tuulu iska ilaali adduunyada saddex baad ku leedahay maanta meel ku qoro haddaad hore ogeyn saddex baad adduunyada ku leedahay ila arka waxaad cunto noocu doona ha u macaanaade eh musquul baad geynaysaa alaysa kadalika ya mashaayikh wa ya ayuha alculamaa ya aya alculamaau ya milxa albaladi maa yuslixu lmilxa ida almilxu fasad ya ya ayuha alculamaa wa ayuha almashaa'ikh wa ya aya shuyuukh waxa cuntada ugu macaan caawa haddii lagu siiyo cuntadaas xaggeed geynaysaa miyaadan mashquul ahayn labo dharka midka ugu quruxda badan haddaad xidhatana khasaalad baad geynaysaa laba beri saddex beri hadaad qabto waa dhidide khalaas waxaad geynaysaa khasaaladda maxaa saddexaad wixii aad sadaqaysato aakhara kuu jira oo adu aadan lahayno dhaxal suga weeye lacagtaas waa sugaya ciil u qaba maalintaad dhimato daqiiqada hore waa la ooyi daqiiqada soo socotana waa xisaabtan awa dadkii ooyayay xisaabta maxaa keenay aniga xoolahayga waa intaa aniga saasaan ku lahaa anoo nool buu ii dardaarmay macahu nabi sal lla alay slam laa war laa wasiyata liwaarif oo qof dhaxal leh aan loo dardaarmi karin qodobka waa tuulu lamal qodobka labaadna cali bn abi alib itibaacu lhawa waa qofka oo naftiisu ay hegto oo naftiisa raaca walaa tattabic ilhawa fayudilaka can sabiili اllah in aladiina yudiluuna can sabiili اllahi lahum cadaabun shadiidu bima nasuu ywma alxisaab naftaadu maalintay hogaan ay kuu noqoto walle waad khasaartay ogow nafta waa in la xakameeyaa nafta waa in la celiyaa naftu wax badan ayay doonaysaa cumar bin khaaab wuxuu dhihi jiray xaasib nafsaka fi rakaa qabla xisaabi shidda war markaad barwaaqaysan tahay naftaada la xisaabtan qabla xisaabi shidda inta aan la xisaabin maalintay arrintu adag tahay u fiirso markaad barwaaqaysan tahay annagu maxaan samaynaa in badanoo dad kamid ah maxay sameeyaan markay caafimaad qabaan markay barwaaqaysan yihiin markay xoolo haystaan waa kibrayaan walidaalika waa nabigu sal ly slam xadiid uma taqaanaa sheekh albani xasan ka dhigay muxuu yihi sawtaani malcuunaan sawtaani malcuunaan sawtun cinda anicma wa sawtun cinda aniqma laba sawd iyo laba qaylo waa la lacnaday sawtun cinda anicma marka la barwaaqaysan yahay la bardoodinayo la ordayo la qaylayo la dhaantaynayo la maxaa la heesayo ya barwaaqada daraaddeed la kibirsan yahay kibirka hadduusan haddaynan ilaahay wadadiisa ka leexato waxa weeye waa sawtaani malcuunaan ka kalena waa cinda niqma markay musiibo dhacdo hoogay oo ba-ay ay gablamay ay ciid isku shub jirka timaha dildilaaci jeebka dildilaaciya qof markuu dhinto la yidhahdo boqorkiiyo sidan buu ahaayo taasna waa la lacnaday ayuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka xaasib nafsaka fi rakhaa qabla xisaabi shidda qofka intuu caafimaadka qabo caafimaadkiisa ilaahay ugu shukriya intuu xoolo haysana xoolaha ilaahay ugu dhowaada ilaahay maalinta qiyaamo waa badbaadiyaa subxaanahu jala wacalaa aan wax badan ka tago bidn illaahi tabaaraka wa tacaala alimaam axmed bin xambal raximah اllah wuxuu ka soo wariyey أxad الculamaa qaala maktuub fi xikmati ali daawuud aala daawuud waxaa ku yaalay xaq calى اlcaaqili anlaa yغfla can arbac ay arbac saacaad qofka muminka waa inuusan afar saacadood iloobin afartaas saacadood baan qabsanayna marka haddaan muxaadaro intaan ku gebagabaynina waa okay saacatu yunaaji fiiha rabah saacad uu qofku ilaahay la hadlay yaa cabdallah yaa amatallah ma leedahay saacad iyo wakti kuu gooni ah od ilahi la hadasho isal nafsak naftaada weydii ma runba inaad leedahay wakti aada ilaahay adi wada hadashaan taasi waa muhiim jiddan inaad leedahay saacad aad ilaahay la hadasho oo adiga ilaahay aad wada hadashaan subxaana wa tacaala oo danahaaga iyo xawaaijtaada iyo muraadkaaga u sheegato bari ilaahay laa tas'alana bani aadama xaajatan wasali ladii abwaabuhu laa tuxjabu allahu yaqdabu in taragta su'aalah wa bunaya aadam xiina yus'alu yaqdabu alle bari alle gacmaha u taago waidaa sa'alaka cibaadii canii udcuunii astajib lakum adducaa huwa alcibaada kulli intaasoo dhan ilaahay hayrkii ha baryin baryada ilaahay hayrkii la baryaa waa shirki hadday noqoto bini aadam in wax la weydiisto saddex arrimood baa ku xidhan an yakuuna xayan wa an yakuuna qaadiran haye wa an yakuuna xaadiran khalaas qofkaad wax weydiisanayso waa inuu goobjoog yahay wa an yakuuna xayan waa inuu nool yahay wa an yakuuna qaadiran waa inuu awoodo awlaadii sii caafimaadi sii ma dhici kartaa la laakiin boqol doolar idaymi nacam waa kanoo waa imaqlayaa ama telefoona waa eg fadhiyaa laakiin ayaydaa oo mataqaanaa joogta hawd cidla hadadaado adoo halka jooga ayeeyo lacagi sii ma ku siin kartaa kuma siin karto haddayna ku maqlayni markaa halkaa waxaa kaga xidhan booska aad ku xidhay qolyihii qubuurtan dul fadhiye ee wadaad qubuur ka soo qaadanaya ee beryayey laa la la la an yakuuna xayan wa an yakuuna xaadiran wa an yakuuna qaadiran saddexda kaa dhumin marka ilaahay dantaada u sheego dano badan baan leenahay waa inaad leedahay saacad aad ilaahay la hadasho subxaana wa tacaala saacadda labaad waa saacad yuxaasibu fiiha nafsa naftiisa uu dhaho naf yahay shalay hadalkaa markaad ku hadlaysay maxaad ogala jeeda maada ogeyn miyaa inuu ilaahay ku maqlay ficilkaa markaad samaynaysay maxaad oola jeeday ma ogid miyaa ficilka inuu noocaa yahay xaasib nafsak naftaada la hadal la hadal naftaada joog ku dheh saacadda dambena waa maxay waa saaca yakhluu fiiha maca ikhwaanihi aladiina yukhbiruunahu saacad uu la fadhiisanayo dadka walaalihii ah ee u sheegaya ceebihiisa ma aha inaad dadka ceebahooda aad u sheegayso akhii fillaah intaasaan saaxiibo ahayn daarusalaam aan ku wada tukanaa ilaahay dartii adoon waxba iga qarinaynin ii sheeg ceebahayga hadiyay ii tahay hanuun bay ii tahay sharaf bay ii tahay badbaaday ii tahay inaad ceebahayga ani ii sheegto ya allah weligaa ma samayse inaad qof muslima walaalka oo saaxiibka intaad u tagto addaado walaalgu maanta ceebahaygaa raba inaad ii sheegto ya ya allah waa darajo caaliya waa manzilo aada u saraysa raxim allahu imra'an ahdaa ilaya cuyuubi allaha u naxariisto qof aniga ceebtayda ii sheegay allaha u naxariisto maxaa yeele waxaa qalbigaaga ku jira ayaa banaanka mar badan u soo baxa adu waa isla quman tahay laakiin almuminu miraa akhii walaalkaabaa muraayad ku ah aqbal marka addiinu nasiixa diintu waa nasiixa diintu waa talo qulnaa liman qaala lilah walikitaabi walirasuulih waliaimati lmuslimiina wa meeqa saac saacadaad ilaahay gooni la noqoto saacad aad naftaada la xisaabtanto afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay maxaad samaysay salaadihii ma tukatay wakhtigii loogu talagalay ma tukatay ma ku khushuucday salaadaad tukanaysay indhahaagu gabadha halkaa maraysay waa adigii fiirinayey maxaad u fiirinaysay qul lilmuminiina yaquduu min absaarihim wa qul lilmuminaati yaqdudna min absaarihina so alla ma dhihin subxaana wa waxaas xaaraamta abaa taabatay xaaraamtaasaa calooshaada gashay naftaada la xisaabtan saacadda kalena waa saacadda uu walaalihii la kulmayo ee uu ku leeyahay maxay ceebahayga iyo waxaan ka gaabi ii sheega saddex mid baad iyada hore saacadda kalena waa saacad oo naftiisu waxay u bannaan tahay waxaa naftiisa ilaahay u baneeyey uu samaynayo xaaskiisii soo yani maxaa la waxaan xaaraam ahayn shaqadiisii soo shaqayso xaaskaagii caruurtaadi waa wax ilahay kuu baneeyey subxaana wa tacaala walidaalika ayaa maalik bin dinar raximah llah ayaa isagoo naftiisa wuxuu dhihi jir la wuxuu dhihi jir raxima allahu cabdan qaala linafsihi allaha u naxariisto addoon naftiisa ku dhaya alasti saaxibat kada alasti saaxiba kada oo kaa u naxariisto nin yidhahda oo miyaadan ahayn tii saas tiri miyaadan ahayn tii saas tiri bal ibnu abi mulayka wuxuu dhihi jiray adragtu halaaiina min asxaabi nabiyi sala allahu alayhi wasalama soddon saxaabada nabiga abaan soo gaaray mid walbana wuxuu naftiisa oga baqayay nifaaq munaafiqnimo bal cumar bn khaaab intuu u imaado xudayfat bn yamaan oo liiska munaafiqiinta uu nabigu u dhiibay sala allahu alayh waali wasalam ayuu dhihi jiray xudayfow ilaahay baan kugu dhaariyey ku jira munaafiqiinta liiska munaafiqiinta ya liistada munaafiqiinta ma ku jira arag siduu naftiisa oo la xisaabtamayo muxaasabatu nafs aqsaam bay leedahay waxaa loo qaybiyaa aqsaamteeda laba ugu caansan muxaasabatu nafsi qabla alcamal intaadan shaqo qabanin iyo muxaasabatu nafsi bacda alcamal iyo markaad shaqada qabata kadib intaadan shaqada qabanin qofku waa inuu istaago cinda wali hamihi mar alla markaad ku fikirto inaad shaqadan qabataay waa inaad ku fikirtaay maxaad oola jeedaa ilaahay ma oola jeedaa darti subxaan allah cinda awali hami intuusan camal kaa qabanin waa inuu dhaho isweydiiyo camalkan aad qabanayso hadalkan aad ku hadli doonto ficilkan aad samayn doonto maxaad oola jeedaa hadday u caddaato inuu ka tago inay ka fiican tahay inuu sameeya waa inuu ka tagaa walidaalika baa xasan basri wuxu dhihi jiray raxima allaahu cabda waqafa cinda hamihi fain kaana lilaahi madaa wain kaana ligayrihi taahar allaha u naxariiso qof mar alla markuu damcaba inuu wax sameeyo istaaga isweydiiya maxaad oola jeedaa hadalkan iyo ficilkan hadduu ilaahay daraaddii ola jeedana sameeya hadduu wax kale u soo baxana iska daaya waxaan ku darayaa shay walba oo xataa xaq adi kuula muuqdaay qasab maaha inaad samayso qaar qaarkood waxaa laga yaabaa kelimatu xaqin ood u aragta inay sawaab tahay waktigaa la joogo iyo goobtaa la joogo iyo duruuftaa la joogo inay fidno ka dhalato waa suurtagal walidaalika nin baa ku kaajiyay masaajidka nabig sal slam soo munkar maaha wamaca daalika nabig wuxuu yihi dacuuh wahariiquu calaa bowlihi sijran min ma aw danuuban min ma biyo ku shuba inamaa bucitu muyasiriina walam tubcau mucasiriin nabigu sal اllahu alayh wali wasalam bacda alcamal camalka kadib saddex bay u qeybsantaa laakiin waxaan doonayaa inaan dhaho camal kasta oo ilaahay loola jeedo lix arimood qabso camal walbo ilaahay loola jeedo alkhlaasu fi lcamal camalku waa inuu ilaahay dartii kaaya walidaalika qur-aanka inta ikhlaas ku soo aroortay waad aragteen bal muqtadaha laa ilaaha ila allah ikhlaas baa ka mida alcilmu wاlyaqiinu wاlqabuulu wاlinqiyaadu fadri ma aqulu wاsidqu wاlkhlaasu wاlmaxaba wafaqaka allahu lima axaba alimaam alxakami raximah اllah ayaa kitaabkiisa sulamka ku soo aruuriyey shuruudu laa ilaaha ila اllah ikhlaas baa ku jira ikhlaaska alaa lilahi diin اkhaalis lam yakun اladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina munfakiin xatى taأtiyahm اlbayina rasuulu min allahi yatluu صxufa muطahara fiiha kutub qayima wma tfaraqa aladiina uutuu lkitaab ila min bacdi ma ja wma umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiin ikhlaasku waa shay aad iyo aad muhiim u ah walidalika ba fudayl bn icaad wuxuu dhihi jiray إda kaana اcamalu khaalصa walam yakun sawaaبa lam yuqbal wإida kaana sawaaبa walam yakun khaaliصa lam yuqbal camalku saddex sharطi iimaanu biاllaah ikhlaas iyo mutaabaca qodob koobaad marka waa alikhlaas qodobka labaad waa annasiixatu lilaahi fiih hadalka aad jeedinayso waa inay ilaahay dartii kaa tahay waa inay nasiixo kaa tahay ku xume hebel ku qallooci hebel waa inayna ka ahayn qodobka saddexaad mutaabacatu rasuuli sal ly slam fiih waxaan aad samaynayso waa inay sunnada nabiga raacsanta waafaqsan tahay haddii kale qiyaamo wejigaa lagaaga dhufan bidco la soo aruuriyey ayay noqonaysaa midka afraadna shuhuudu mashhad alixsaani fiih waa inay ixsaan an tacbud allah kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ka kale shuhuudu minat illaahi calayhi fiih yani waa inay camalka uu ku dullisan yahay inaad ku muujinayso nicmadii ilaahay subxaana wa tacaala way fara badan yihiin walacalla inaan halkaa kusoo dabarno biidn illaahi tabaaraka wa tacaala jamiil waxaa la yidhi waad ku dari kartaa asbaabaha kugu kaalmaynaya waana qodob muhiima asbaabaha kugu kaalmaynaya inaad naftaada la xisaabtanto way badan yihiin laakiin ko waxaa ka ah qofku inuu yaqaano naftiisa markuu la xisaabtamayo macrifatuhu annahu kulama اjtahada fi muxaasabati nafsihi alyowma istaraaxa min dalika hadaa markaad naftaada la xisaabtanto naftaadaad u raaxaysay berri waxay qaban lahayd yani hadda maanta markaad naftaada la xisaabtanto maxaad gogoldheg gogoldhac u samaysay iyo gogoldhig naftaadu waxay berri qaban lahayd taasi waa faa'iido weyn weeye waxaa kaloo ka mid ah anna ribxa muxaasabat annafs nafta oo lala xisaabtamaay midhaha laga guranayaay inay tahay assuknaa fi lfirdows xaggee degaankaagu noqonaya jannat lfirdows jannati carduha asamaawaatu wlard uciddat lilmuttaqiin markaad naftaada la xisaabtanto gurigeedu waa firdows waa jannat lfirdows tii horena maxay ahayd waxay ku dhab yaraynaysaa shaqadii aad beri qaban lahayd fawaa-idda inaad naftaada la xisaabtanto waxaa kaloo kamid a annadaru fi ma yauulu ilayhi taariku muxaasabati nafs meeshuu ku dambayn doono qofka aan naftiisa xisaabinin oo min alhalaagi waddamaa inuu naftiisa halaagaya qofka hadduu shirkad leeyahay oo shirkaddii uusan xisaabinin maxaa sugaya soo khasaaro ma aha adiga marka jannadaadi baa meesha ku jirta iyo qofkaas siduu mataqaanaa sidoo kale waxaa ka mid a annadaru ilaa siyari saalixiin inaad fiiriso dadkii naga horreeyey qaabka ay naftooda u xisaabiyeen alambiyaa baana kow ka ah dadkii ambiyada ahaa iyo ahlu fadliga waxaa kaloo ka mida ah ay ku gaadhsiinaysaa suxbat lakhyaar naftaada inaad xisaabiso qodobkan weliba dhalinyaradu aad ha u dhegaysteen dhalinyarada wixii afartan ka yar wey la socda saynan mise konton baa dhahnaa ya soo dhaweyn shekh ibrahim kontonka shekh ibrahim saasuu yihi annadaru suxbat akhyaari baan ujeedaa saaxiib wanaagsan inaad samaysato waxaa ku gaadhsiinaya inaad naftaada la xisaabtanto waayo markaad naftaada la xisaabtanto waxaad garanaysaa kuu soo baxayo qofkan aad socoto saaxiibkan aad la socoto muxuu ku amraa xaggee ku geynayaa maxaad ka faa'idaysaa waxaad ku qasbantahay tahay naftaad xisaabiso inaad dadka warwanaagsan la socotaa marka suxbatu alakyaar dadkii maxaa la naftooda xisaabinayay waxaa kaloo ay kuu keenaysaa annadaru fi akhbaari ahli lmuxaasabati dadkii naftooda xisaabiyey inaad taariikhdooda akrido ina shayga waad jeclaanaysaa sooma darajo iyo manzilo ayuu ku siinaya ziyaarat lqubuur baa kamid a ah. markaad naftaada isaa naftaada markaad xisaabiso waxay ku gaadhsiinaysaa inaad qubuurta aad tagto maxaa yeele oo la tagaay waa maxay maxaa laga faydaya hadda waataan soo marayna cuhmaan bin cafaan inuu ooyi jiray nabiguna waana amray calayh salatu salaam kuntu nahaytukum an ziyaarati اlqubuur walakin alaana fazuuruuha fainaha tudakiru alaakhira marka waa la nasakhay qaybta hore war qubuurta soo ziyaarta aلsalaamu عalaykum daara qowmi muؤminiin waina in shaء allahu bikm laaxiquun nasأl اllaha lana wlakum wاlcaafiya antum salafuna wa naxnu biاlahar eh waxaad dhahdaa salaam weliba la hadal oo waxaad dhahdaa maxaad ka qabataan qubuurta bal ka soo warrama qubuurta maxaa ka jira ma ku tukataan qubuurta dhexdeeda xuski ilaahay ma la timaadaan qubuurta dhexdeeda la hadal weliba bal inay kuu jawaabaan bal inay kuu jawaabaan la hadal ee ku maqlayaan laakiin kuma jawaabi karaan laakiin adigu jaaris baad haysataa hadda aad salaada maqrib aad ku tukato ziyaarat alqubuur iyo dadka dhintay axwaashooda waxay ku gaadhsiinaysaa xuduuru majaalis alcilm cilmiga majaalista meelaha cilmiga iyo dhaxalka nabiga lagu qaybsanayo calayhi salaatu salaam inaad tagto walidaalika abu hurayra waa kii istaagay suuqu lmadiina oo yidhi idinkuna meeshan ayaanyo iyo cadayo gadaysaan dhaxalkii nebi muxamedna sala allahu alay wasalam waxaa lagu qaybinayaa masjidka way soo yaaceen dadkii dhexduu sii istaagay <laughs> soo noqodkuu sugayaa maxay u imaadeen waxay u imaadeen masjidkii nabiga sal l salam oo qaybo kamida ay qur-aan akhrisanayaan qaybo kamida mid walba iska tukanayo qaybo kamida kutub akhrinayaan haada way tageenoo way noqdeenoo waxay dheh abu hurayro waxaad noo sheegtay waxaanayn baan soo aragnay wa hal taraka rasuulu llah calayhi salatu nabiguma wax kaluu ka tegey buu yidhi ilaa cilmigaa ma ahani naxnu macaashira alambiyaai laa nuurau ma taraknaa sadaqa annagu anbiya haddaanu nahay nalama dhaxlo waxaan ka tagna waa sadaqo waxaanu ka tagnay waa maxay waa cilmiga wixii xoolo waa sadaqo dadkaa qaybsada laakiin waxaan anagu ka tagnay waa ilm lam yuwariuu dirhaman walaa diinaara lam yuwarasuu dirhama walaa diinaara winamaa warau lcilm warau lcilm cilmay dadka dhacal siiyeen faman akhadaahu akhada bixadin waafir aw kama qaala sal slam cilmiga marka waa muhiim cilmigu waa meesha ay malaa'igtu ku soo degto weeye wa kanzun laa takhaafu calayhi lisan khafiifa alximli yuujadu xayثu kunta falow qad dukta min xalwaahu طacma laaaharta tacaluma wاجtahadta fara'su اlcilmi taqwى اllahi xaqa walaysa bian yuqaala laqad ra'usta lain rafaca alganiyu liwaءa maali laanta liwaءa cilmika qad rafacta lain jalasa alganiyu calى اlxashaaya laanta calى اlkawaakibi qad jalasta cilmigu waa kayd kuu yaala bangiga tuugna ogama baqaysid culaysna ogama baqaysid meel walbana waa kula socdaa haddaan cilmiga macaankiisa dhadhamin lahayn waxaan ku dadaali lahayn inaan baranno cilmiga runta ah waa midka cabsida allana ku gaadhsiiya xumaantana kaa fogeeya waataqu llaha wa yucallimukum allah ninka waxbara aalibulcilm ninka xoolaha leh hadduu calamo dhaadheer shirkadihiisa u taago u istaajiyo adiguna cilmiga calamadiisaa kuu taagan hadduu ninka xoolaha leh baabuur waaweyn ku raaxaysto la anta eesh cala alkawaakibi qad jalasta isagu dhulkuuba joogaaye xidiga ifinaya waa adiga midkan baabuurta weyn ku soconaya xidiga ifinaya waa adiga walidaalika baa cilmigu waa shayga keli ah ee nebi muxamed sal allahu alay wasalam oo ilaahay ka baryay inuu u ziyaadiyo wa qul rabbi zidnii cilman rabbi ow cilmi ii ziyaadi cilmigu marka waa muhiim barashada cilmiga way adag tahay waa run laakiin waa in lagu dadaalaa akhii lan tanaala alcilma ila bisittatin saumbikaha can tafsiiliha bibayaani dakaaun wa xirsun waijtihaadun wa fii riwaaya waistibaaru wa bulga wa suxbatu shuruudo lixa lagaa rabaa markaad cilmiga baranayso rukabta culumada fadhiiso lawyada lawya lowgaaga saar lawyaha culumada culummada rabbaaniyiinta ah ee cilmiga ilaahay siiye subxaana wa tacaala mukhlisiinta ah daacadda ka ah diintooda inay ka run sheegaan ka bara cilmiga idan xuduuru majaalis alcilm iyo meelaha wacdiga lagu hayo waxay ku gaadhsiinaysaa muxaasabatu nafs qiyaamu leyl inaad habeenkii toosto kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuuna wa bilasxaari hum yastakfiruun ya cabdallah ma jecesha kuwa inaad ka mid noqoto ya toos habeenkii qayb ka mida ilaahay baa leh ka bixi zakada ka bixi waktigu alle ku siiyey qayb kamida zaka zake xoolaha bese lagama zakeeyo jirkaaga zakaa lagu leeyahay saddex iyo saddex boqol iyo meeqa xubnood baan lahayn ya li lixdan iyo saddex xubnood sadaqay kuu leeyihiin sida uu nabigu sheegay sala allah alay wasalam toos habeenkii tatajaafa junuubum can madaajir ilahi uu noo sheegay subxaanahu jala wacala mu'miniintu waa kuwa wakti siiya ilaahay bay siiyaan subxaana ilaahay bay laba yani ilaahay bay wax la iibsanayaan subxaana wa tacaala beec baa dhex maraya ayagii allah subxaana wa tacaala ya ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum وأموالهم بأن لهم الجنة يجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن محا قدمي آئبون تائبون عابدون صائحون آياتك التائبون العابدون السائحون إلى آخر ilahi subxaana wa tacaala aayaadkaasuu qofka muslimkaa kula ballamay man khaafa altaa'ibuuna alcaabiduuna asaa'ixuuna alraakicuuna asaajiduun alaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna can lmunkar walxaafiduuna lixuduud illahi wabashir lmuminiin fi sunan tirmidi xadiid xasana marna la saxiixiyey nabigu sal l slam wuxuu ley man khaafa adlaj waman adlaja balaga almanzil alaa ina silcat allahi haaliya alaa ina silcat allahi ljaniina qofka cabsada habeennimu guurayaa banka iyo banaanka biyo la-aanta ah iyo colaada iyo cabsida habeennimaa la gooyaa xoolahana waa loo raaxeeyaa adiguna qoraxda iyo iyo oonka ayaa laga gabadaa haddaba qofka zamhariro ka gabanaya habeenkiibuu guuraya man qaama bileyl haye daa wajhu binahaar qofka habeenkii istaaga maalintii wejigiisu waa ifaa walidalika qiyaamu leyl qira'at lqur'aan altaqarubu ila allah bianwaaci aacaat waa waxa ku gaadhsiinaya wey muxaasabatu nafsi waxay ku gaadhsiinaysaa albucdu can amaakin illahwi walgafla inaad ka fogaato meelaha waqti dhumiska meelaha waqti dhumiska ah inaad ka fogaato iyo haflada afladuna waa cudur gooni khatara ah wey haddaa arto adigoo taagan meel walba oo xumaan iyo laqwi lagu hayo waxaad ogaataa qalbigaagaa xanuunsan qalbigaagaa jiran muxaasabatu nafsi baa kaa maqan waayo midhaheedii baad haynin sidoo kale dikru llahi tacaala wa ducaauhu inaad ilaahay in badan xusto subxaana wa tacaala dikrullah xuska ilaahay mar walba carabkaaga nin baa u yii rasuula allahi awsinii qaal laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu yuusan ka qallanin inaad ilaahay xusayso taasi maanta dad yar oo alla u naxariisay ma ahani waa sunno laga tegay ilaahay in la xuso dikru llah kalimataani khafiifataani cala lisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcaiim bal labadaa kelima u fiirsada marka aan dikriga ilaahay aan mar walba ku dadaalno xuska ilaahay aan mar walba ku dadaalo subxaana wa tacaala waxay kaala dagaalamaysaa suu danni binnafs inaad naftaada yacni ama dadka kale nufuustooda inaad mala xun aada marka ka qaado fa ina xusna danni binnafs haddaad naftaada inaaba toobad keeni karin oo macsidu ay qaadatay haddii aad haddaad aaminto dee maba xisaabtamaysidba waa khatar weeye ibnu qayim aljawsiya aan kelimadiisa ku khatimo raximah llah wuxuu yihi marku ka soo sheekeeyey muxaasabatu nafsi wuxuu yihi awala albad bilfaraa'id fiiriya waxaad ku xisaabinaysaa ama aada kula xisaabtamaysaa naftaada kow waajibaadka alfaraaid alsalaa alsawm alzakaa alxaj bir waalidayn horta waa inaad taa marka hore kula xisaabtataa marka koobaad marka labaad faidaa ra'aa fiiha naqsan tadaaraka hadduu marka xumaan arko waa inuu waa inuu qabtaa midda labaad uma almanaahi waxaad naftaada ku kala xisaabtamaysaa wax alla wixii ilaahay kaa reebay oo munkaraada faidaa carafa anahu irtakaba minha shaya tadaarakahu bاtawbati wاlistikfaar wاlxasanaati almaaxiya hadduu ogaado inay naftiisu xumaan samaysay waa inuu waa inuu xumaantaasi uu ku tirtiraa atawba nasuuxa waa inuu ku tirtiraa alistikfaar iyo xasanaadka loo yaqaano alxasanaat almaaxiya oo ilaahay uu dunuubta ku dhaafo subxaana wa tacaala naftiisa waajibaadka hadduu naqsi arko waa inuu dhammaystiraa marka labaadna xumaanta ayuu kula xisaabtamaya naftiisu hadduu arko inay xumaan samaysayna altawba walistikfaar ayuu kula ayuu ku tirtirayaa midka saddexaad muxaasabatu nafs can ilgafla hilmaanka aada hilmaansan tahay salaada waxaad tukatay khushuuc la-aanaa salaad tukanayso aada aakharaba hilmaansanta alwuquuf bayna yaday illahi aad hilmaansanta subxaana wa tacaala algafla ayaa la yidhaahdaa wuxuu arrintaa ku gaadhayaa aliqbaalu cala allah wa inuu markiiba ilaahay qaabilo subxaana wa tacaala qodobka ugu dambeeya muxaasabaة الnafs calى xarakaati اljawaarix wa kalaam اlisaan allahu akbar xubnahaagan waa inaad la xisaabtantaa xubnahaagan waa inaad la xisaabtantaa jawaarixdaadu maxay sameeyaan indhahaagu maxay fiiriyaan oo gacmahaagu maxay taabtaan wahaluma jara haye kan ka warrama kan ka warrama khatarta ah carabkaad arkaysaan asaga weeye huwa aladii awrada almawaarid asaga way midka dadka naarta ku tuura maa yalfidu min qawli ilaa ladayhi raqiibun catiid la xisaabtan kan ilaahay ma jecelya ilahay ma la xisaabtama ilahi subxaana wa tacaala ma kula xisaabtantaa dikrigiis subxaana wa tacaala labadaadoo lagood xaggey aadaan gacmahaagu maxay qabtaan indhahaagu maxay eegaan dhagahaagu maxay dhegaysaan wahaluma jara intaasoo dhan inaad la xisaabtanto waa daruuri gebagabadiiyo gulaanadka ayuha alikhwa uxibukum fi llah ilahay dartii baa idin jeclahay dhagaysigiina aad iyo aad baan eh, idinku mahad celinayaa waxaase ilaahay ka baray subxaana wa tacaala inuu kelimada miisaanka xasanaadka noogu daro anigana igu anfaco idinkana idinka dhigo aladiina ystamicuuna alqawla faytabicuuna axsana wajzaku allah khayr نزرع قيما